صحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم bal baabkani wuxuu u yaalaa wuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh hadalkiisii ee kollay xadiid aamuskiisiiya wax ku tacalluqsanna way nooguba imanayaan xadiidka saddexaad ee axaadiidtan baabkani saddex bay kaba kooban yihiino kaba mid ah rasuulka ilaahay takalumkiisii ama hadalkiisii sidii uu ahaa baltaa caddayntiiyo ka hadalkeed ayuu baabkeedii yahay قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أنها قالت سألك حديثك حميد بن مسعدة كل حديث رانقص أرغني xamayd ibn al-aswad ninkan isagu laba idhaaho atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid ahaa iyo ninka ku xigo isna atbaacu taabiciinta usamat bnu zayd laythi saxaabigii jaliilka ahaa xibigii rasuulkii ilaahay ahaa ayay isku magac yihiin laakiin waa nin atbaacu taabiciintii kamida ama ah, kuwoodii ugu waaweynaa labadooduba aduguba marka la eego in kollay xagga riwaayaadka iyo waxwarinta labadooda iskuba xigaaba ee ruwaadaasna inta badan xifdi iyo waxyaalay adeegsan jireen oy axaadiisa ku warin jireen awhaam iyo aqlaado kaba dhaca ayaa jira oo bal matalan markaasna sidooda kale waa dad iyagu sanduuqina marun badane eh, laakiin jaanibkaas xifdiga iyo dabdiga iyo idqaanka ayaa bal matalan aan heerkii sare iyo heerkii kudhaw waa aanay ahaynba labadan oo marka sanadka xaggiisa marka leego hadday iyagu la gooni noqdeen dacfi waa ku iman lahaa jaanibkaas laakiin xadiidkan arki doono waa xadiis bal maalan tirmidina kitaabkiisa kale uu kuba soo saaray bal bukhaarina raximahu llahu tacaala walow mucalaqnimo kuwa wariye uu soo saaray laakiin sanadka intiisa badnayd uu sheego asalka xadiidku waa xadiidka saxiixa xadiid kaloo isagana riwaayada dambuu soo naqlin doonana isaguna saxiixa bay nooguba sugan tahay balka naftiisu walow aanay tatimadoo dhammi ku wada sugnayn saxiixa bukhaari qaybta horeo dhammina way kuba sugan tahay caisha ayaa waxay tidhi ma kaana ma ahayn rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yasrudu ku israacraaciya istabageliya isagoo kelimaadkii israacinaya istaba taxaya sardakum haada waa ka sardikum haada sad idinku markaa a hadlaysaan ee oo wax sheegaysaan xataa axaadiis baa sheegayseen waayo sabab saasoo xadiidkeedana ma kalaamkeedani lahaa markaa wax sheegaysaan san aa hadalka u tudubisaan ee isu raacraacisaan ee dee idinku kelimaadkii xidhiidhinaya kuna degdeg nebi iyagu la timaadaan rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh kalaamkiisu saamay ahayn xadiidku kolay iyada walow dee rasuulka ilaahay ay kaba waramayso iyadoo maalin xujradeedii waana aqalkii rasuulka ilaahayna kuba aadnaa joogta ee aqalkuna rawdada dhinaceediiba weeye oo gidaarkiisu gidaarkii rawdada ayaaba dee markaasun gidaarkaa rawdadu dhinaca kale ay kaga taalunbuu kuba markaa ku yaalla ayaa abu hurayra soo fadhiistay markaasuu axaadiis buu sheegay iyadna salaad bay tukanaysay ama duxay tukanaysay intii aan salaadeedii buu axaadiistii intuu sheegay ayuu haddana kacay iyadna way maqlaysay dee axaadiista uu sheegayo markaasba curwo iyadoo lama hadlaysa markii dambe ayay ku tidhi alaa ucjibuka min abi fulaan ninkan abuu fulaan waa abuu hurayra bal wax la yaab loo kaba dhacay ma kuu sheegaabay tidhio markaasay tidhi halkan soo fadhiistay isagoo dee axaadiis sheegaya subxadaydiina waan tukanayayo markaasaa wuxuu dhammeeyaba intaanan dhammaysanoo haddii aan dee bal matalan uu fadhiyona taa waan ku radin laha ama waan dee waxaan kala hadli laaba markaasay xadiidka sheegto waxay tidhi maa kaana ma ahayn rasuul llaahi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yasrudu sardigu waa kalaamkan mutataabice la israacraaciyo ruuxuu dee intuu dudubiyo u istabageliyo untaas haddaba hadalkiisa mid istabagelin jiray oo isagoo dee ku degdegaya sardakum haada falinasculkhaafid bay ku nasbisaan waka sardikum haada sad idinku sardigiina markaa kalaamkii u degdegtaan kelimaadkaa isu raacisaan ee kolkol ruuxii dhegaysanayay dhici karta inay kelimaadka qaar dhaafaanba ama uu kala saari waayo taara rasuulka ilaahay kalaamkiisu ma ahayn walaakinahu laakiin rasuulka ilaahay kaana wuxuu yatakalamu mid hadla bi kalaamin hadal buu ku hadli jiray bayinan cad muuqda waadixa ruuxii dee dhegaysanayayba uu hagaag uu dee markaa fahmayo oo bal matalan kelimadiina dee sideedii iyo ama kalaamkiina uu qabanayo bayinan oo faslin faslin macnaa kala baxsan kelimaadku aanay isdhexgelahayn aanu israacraacinayn oo marka ay dhici karto xuruufaha qaarkood ama kelimaadka qaarkood ay israacaan oo dadka uu kaba labsi ama ka dheeh galo ee waa kalaam markaa kala baxsan ayuu si degan uu sheegayo ayuu sheegi jiray faslina markaa waxaa ku laqbeeyaba bimacnaa ism mafcuulo faclu bimacnaa mafcuulo waa mafsuulin bacduhu min bacd uu kala baxsan yahay kala soocan yahay barhkii barhka kale waxaa kaloo suurtagala inaan macnaa ismi faacil aan kaba dhigno faslin macnaa faasilin isagu wax kala soocaya ah oo kala soocaya xaq baadilkii kalaamkiina uu cad yahay dee kollayna waxa u munaasiba hadalkayse ujeedadeeda iyadoon macnaha hore kuba fasirno oo macnaha labaad ay barhkood ishaareen ee macnaa faasilin bayna alxaqi waalbaadil yar kalaam kastay u wadee waa kalaam dee waxa weeyaan cad oo la fahmayo kelimad kastaba gaar ahaanteedii ruuxii uu maqli karo hadalkii aanu israaci aad u kala baxsan taas baa kalaamkiisu ah waaba tan oo yaxfaduhu xafidayo waa kalaamkaas man jalasa ilayhi ruuxii rasuulkii ilaahay xaggii dee lama fadhiistay jalasa ilayhi macnaa jalasa cindah macna waa ruuxii dhegaysanaya hadalkiisa maqle xataa ayaanu fadhiinba oonu fadhiisan be laakiin hadalkiisa dhegaysanayay kelimaadkan intay kooban yihiin waayo ilaah baa dee isaga waxyaalihii kuba fadilay ahaa inuu siiyey jawaamic alkelim kelimaad yaroo kooban oo haddana macaamideedu badan tahay oo uu si degan u odhanayo oo haddii loo baahdana uu ku celcelinayo ciddii bal matalan markaa dhegaysanaysay la fadhiisatay ama dhegaysanaysayba ay si fiican u xafidayso oy u dabdinayso taas baa hadalkiisu ahaa ee hadalkumuu degdegayn oo barmarkaa rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh kalaamkii iyo kayfiyadiisu taas bay ahayd xadiid kalena waaba kan xadaana maxamed ibnu yaxya qaala xadaana abu qutaybata sanu bnu qutaybata oo dee waxa weeyaan ah, walaal qutay baynu soo arki jirnay oo sheekhaad iyo tirmidi aad xadiiskooda bato sheekh suaal kani waa ninka dambeeya oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna kaba mid ahaa salm bnu qutayba la yidhaahyo oo adigu bal waxa weeya kuyadiisna abu qutayba <coughs> can cabdillaahi bni lmusanna can sumaamata can anas bni maalikin qaala annahu qaal koley intan iyagoo sidaa isugu xiga dambe horaynu usoo aragnay inay iskuwada qoysiina waan soo ogaano cabdillaahi bni lmusanna ibn cabdilaahi markaa ibni anas ibni malik iyo sumaamat bni cabdillaahi bni anas ibni maalik waaba isu adeer midna waa taabici oo dabaqadii zuhriya qataadaya weeye midna atbaacu taabiciintii buu ka waa ahaayo labadooduba waaba imaahaafta qaadi u aha isagu oo dee waa dabaqadii imaam maalikiyo bal markaa bni lmusanna ibni cabdillaahi bni anas ibni maalik iyo sumaamat bni cabdillahi bni anas ibni maalik markaa waa reer anasun nimankani can anas ibni maalikin oo sumaamahan baa awowgii anas anas awowguu u noqonaya bihii buu dhalay kaba warinayo qaala wuxuu yidhi canas ibnu malik kaana rasuul llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuciidu mid celiyo oo alkalimata kelimada salaatan saddex goor buu hadalka markuu ku hadlayo kuba celin jiray khaasatan marka loo baahdo ama dadka badnidooda ha noqoto ruuxun hagaagu fahmin haba noqoto si uu uga cadeeyo haba noqotee kelimadu saddex goor ku celin jiray koley kelimada halkana ee kelimadii ahayd qowlka mufradka ahoon maqsuudku maaha kelimadii iyo kalaamkii ama jumlooyinba iyo jumalba taas bay noqonaysaa oo si ibnu maalik laha alifyadiisa wa kilmatun biha kalaamun qad yucam oo ujeedadu awqaadda qaarkeed baa kelimo la idlaaqaa iyadoo loola jeedo kalaam subxaana wax ka badan dee <laughs> mid iyo laba iyo kaba badanoo kalaam loo jeedo ayaa kelimo lagu adaqasaatan dee imaka kelimatu tawxiidba laa ilaaha illa allah iyadoo kelimaad ah ayaa kelimo laga cabiraa haddaba bal matalan markaa waa hadalka uu ku hadlaya markaas oo awqaada qaarkeed dee waxa weyaan jubal noqonaya kelimo keliyaoo mufrado ah kolay hadal dhan ma noqonayso wax lagamama fahmo ee waa hadalkii uu ku hadlayay oo dee kelimaad noqon jumlo noqon ama jumlooyin noqon ayaa rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa uu ku celin jiray alaaan saddex goor oo dee waa marka uu yidhaayo laba gooroo uu kuma celiyo saddex goor buu kuba hadlayay muxuu taa u yeelayay waa litucqala canhu si looga kaso looga fahmo looga xifdiyo ayuu sidaa u yeeli jiray rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidka iyadoo bukhaarina waa wariyay litucqala canhu bedelkeeda ayaaba dee xataa tufhama canhu waana isla macnoon oo dee ilaa lagama fahmo oo taas si looga fahmo ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa uma yeeli jiray fajuri ba wuxuu xaashiyadiisa uu kitaabkan ku leeyahay kole waxaa marka la eego sharax ama xaashiye aad u qayimo weeye oo isagoo dee badan oo shuraaxdii hore ay kaba horeeyeen marka la eego munaawi iyo cali luqaari iyo ibnu xajar iyo mir adigu rag markaa waxoogaa oo dee shuraaxdooda ay kaba horeeyeen uu ka wada faa'iidaystay iyo isagoo kolley gaar ahaan marka uu sharxayo hooda badan waxaan ina soo gaadhay ama kutubtiisa jirta ama waa sharax ama waa xaashiyo marka uu wax sharxayo ama wax xaashiyeeyo aad xagga ugu mudan oo meeshii dee u baahnaydba waa qabanaya markaas oo de isagu halkii aan islahayn ha lagu qabtay sida sharxiisanaba ibnu qaasimka uu ku leeyay xawaashidiisan dee kutubtii bal maalan koley kutubta kala duwan uu ku leeyay waa sida laguma yaqaan oo waxaa la yidhaha almawaahib ludniya koley dee dabcan qadiimha boqol sunood aduu waqti laga joogo lama duceya dabcada anugu haystaa taadee kutubtii hore ahayd walow imaka la yidhi dabca cusubba imaka la madbacey waayeen haddaba markaasa wuxuu idhahaa waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa in ruuxii mucalimka ahaa oo cibaaradiisii dadka waxbaraya xadiidka waxaan kaba qaadanayno ee ay u habboon tahay an yatamahala fii taqriiri macnaa taqriirkan uu wax qarirayo sharxayo wax sheegayo inuu si degan kaasiya ay ku sugan tahay uu laba yimaado oo taasoo wayabdul aljuhda fii bayaani macnaa marka la eego waa inta karaankiisa iyo daaqadiisa waxyaalahan dee uu dadkii doonayay inuu gaadhsiiyo uu sharxo caddaynteed iyo ka dhaadhicinteedna intii karaankiisayd uu laba yimaado dee haddii loo baahdana sida rasuulka ilaahay yeelayay uu ku celceliyo dee waa liyufhama si loogama fahmo waa ruuxi mucallimkiibuu kaba cabare cid wax sheegayay cid wax barayay qaradku iyo tan sheegitaankan waa waxan aad leedahay inaad dadka iyo macluumaadka u gudbiso waxaanay ku gudbayaan marka wixii la fahmay ciddii aad u gudbinaysay ay si fiican u garatoy u fahamto taas ee dee inu kalaam intuu laqmeeyey uun saa ku dhaafuu kagaba tegay waxaa la arkaa inaan dee faa'iido weynoo saa soo xasishayba aanu jirin oo bal siaasuu yidhaaha waa xadiidkan isaga markuu sharxaya xadaanaa sufyaan بن wakiicin قال xadaanaa جميع بن عمير cumar baa ii taa laba iminkubaawadiishaydu ku dhacda marka horean cashirka eegaya maan aragba kolley dee waa i dhacdhacdaahe laakiin dee raajax yeelaan kutubta taraajimti ama kutubta dee magacyadana dee kuma yimaada raajax yeelaan waa cumayr labadoodba jumayc ibnu cumayr ibni cabdiraxmaan alcijliyu can rajulin min bani tamiimin min waladi abi haalata de hadday idiin xadaanaa rajul min min bani tamiim qisooyinka qaarkood bay dhacday aniga camr bini min bani tamiimin min waladi abi haalata zawji khadiijata oo abi haale awlaadiisii kaba mid ah macnaa dee waa bilwaasida isagu ma dhalin dee awow iyagu u ahaa zawji khadiijata abi haalahan oo khadiija bintu khuwaylid um lmuminiin odaygeedii hore ahaa rasuulka ilaahay hortii kaasoo yufnaa loogu kunyoodo abaa cabdilaahi kunyadiisu ay tahay muxuu kaba wariyey ninkaasi waxa weeye can ibni li abi hanata oo waa isaga ayaa isaguba dee waa qoysku kaba mid aha wuxuu ka warinayaa idan uu dhalay abihaanahaasi bal isaguna waa xafiid uun can ilxasan ibni caliyin qaala xasan ibni cali buu kaasna kasii warinayaayo qaala wuxuu ihi sa'altu khaali hindabna abi haalata abtigay hindabna abi haala ayaan weydiiyey wa kaana waxaana wuxuu weydiiyeyna waa rasuulka ilaahay mandiqiisi iyo kalaamkiisi suu ahaa iyo aamuskii wa kaana waxaan u ahaa wasaafan mid sifay badan rasuulkii ilaahay marka la eego dadkii tilmaamay sifeeyey ayuu kaa mid ahaa si fiicanna inoogu soo sifeeyey qolto waa tan kalaamkii su-aasha nafteeda xadiidkii toddobaad ee kitaabka aan ku soo aragnay ama casharkii labaad uunba xadiidkii inooguba sugnaa toddobaad ayaynu sanadkan isagoo sidan ku soo aragnay xadiidkanna waan soo aragnay qayb kaba midaho macnaa san habeenkaaba sheegnay xadiidku waa xadiid dheer oo xasan ibnu cali uu hind ibnu abihaale kaba warinayo waanu dheeraayo dee qayb horaynu soo marray rasuulka ilaahay bal marka la eego khalqigiisii iyo abuurkiisii iyo shakligiisii umuuro kuma tacalluqsan oo uu soo sifeeyey bay qaybtaasi ahayd qaybtana waa rasuulka ilaahay hadalkii iyo umuuro aan arki doono kuwa tacalluqsan welibana qaybbaa dambaysa iyadna kitaabkan insha allahu tacaala uu inoogu iman doono haddii aan idhaaho rabbi inoo dhib yareeyo inaan gaadhno qaybihiisaa dambe oo ah khuluqii rasuulka iyo mucaasharadiisii dadka uu la dhaqmaya iyo uu kagaba hadlayo bal markaa waa xadiid dheeraa sheekhu uu kala googooyey qayb waynu soo marno khalqigay ku tacalluqsanayd qaybtan bal kalaamkiiyo umuuraha ku tacalluqsanna caawaan haynaa qaybna way noo dambaysaa khuluqii rasuulka ilaahi iyo mucaasharadiisii dadka suu kula dhaqmayo umuuraha iyo majliskiisii iyo umuuraha iyadana uu kaga hadli doono horta taasi bal waa mid xagga xadiidkana dee horena waan usoo sheegnay eh iyada bal marka la eego san tirmidi waa wariyey xadiidkan sanadkan baa lagu wariyey sanadkana kolley dhowr ciluu leeyahay oo xadiidku sidiisa bal umuuro rasuulka ilaahay ku tacalluqsanaa ku sugnaadeen qaybada aynu u helno adilo kale iyo shawaahid kaleo inoo xoogaysa u hele laakiin xadiidku sidaa uu ku dhanyahay min awali ila aakhiri xadiida daciifa weeye waayo sanadka sufyaan ibnu wakiic hore sidan usoo aragnay marar horena wuu inagu soo celceliyey imaamkii jariirka ahaa ee wakiic ibnu jaraaxna waa dhalay waa nin culimmadii ka mid buu ahaa waqtigiisii riwaayo badanna waa lahaa oo isagu riwaayo badan buu lahaa eh, laakiin sidaan soo sheegnay horeba u soo sheegnay isagoo dee axaadiis badane ay u qornaayeen ayaa nin waraaqiisa ahaayoo ninkii wuxuu qori jiray ahaabay dhibi kagaba timiyo axaadiis aan kuwiisii ahayn buu axaadiisiisii ku dhex daray waana looga digayo oo loo sheego haddana isagii tii dee adigu wixii wax kamay bedelin axaadiis aan kuwiisii uu riwaayada u lahaayo kuwiiba ahaydoo taasi waxay keentay axaadiisiisii si guud in loo daciifiyo jaanibkaas laguma daciifiyo looga tago bal markaa waa kaa sufyaan ibnu wakiic jumayl ibnu cumayrna waa nin kitaabkan aynu hayno uun shamaa'il mooye kutubta kale ee ummuhaadka ama usuusha lixda ah xataa tirmidi jaamiciisa kuma sugna oo jaamiciisii dee kuma sugna ee kitaabkan unbuu wax kaga wariya waana nin daciif oo raafido kaba mid ah baltaas arinta kale jirtaana an rajulin min bani tamiim de waa nin isaguna bal abihaale waladkiisii laba yidhaahee majhuula oo inaan dee aqoon saabsan loo lahaynoo bal cilooyinkaas baa xadiidka ku sugan xadiidkuna kollay weliba labada ninoo horena aad bay xadiidkii dee dariiqooda ugu daciifayaaba bal taasi waye waa xadiidka umuurahana waa wax xukum oo inoogu sugani ma jirto rasuulkii ilaahay saasuu ekaayo saasuu dadka kulaba dhaqmayay qaybo ka mida ah markaan fiqaraadka qaarkoodna dee axaadiid kaleo inoodu shaahid inooga noqonaysoon kaba qaadanayna way jiraysaa waaye bal xadiisku taa wey ama alihaana zawja khadiija waxa ay ta khadiija bintu khuwaylida san wada ognahay rasuulka ilaahay iyadoo loo dee waxa weeyaan markaa dee cidan ah muu guursan way kaba weyneedo ilaa shan iyo toban salood bay kaba weyneed laba ninoo hore ayaa ugu horeeyo ninkan reer qaniim kaba mid yahay oy u dhashay laba ama ay uba dhashay kolay midna hindi laba odhanayo waa kan hindibnu abihara magacan hindina dee dumar iyo ragbo waa magaca iyaga waqtiyo iyadoodii la bixi jireenoo xataa idan kale oo bal matalan malaa nin isaguna reer bani maqsuuma ninkii ugaba dambeeyey ahaa abuhaalo khadiija ay u dhashay waxay soo naqliyeen in hidda la odhanayay oo markaa rag iyo dumarba ay la bixi jireen labada walaalaha labada magacba kuba kulmay magacyo saasa magacan iyo jaariya waa tanoo tadda xataa saxaabadii kala mida ah, magacyadoodu jaariya ama nasabkooda ay kuba jirtaa waana rag bay ahayd dee dumarna waaba la yidhaa markaa bal taasi way jirtaayo magacyo laguma kulmo mal dee inaga mandiqadeena waxyaalo saas ku dhow layska heli karo waxa weyaan taas buu ahaayo markii dambena nin kale oo reer bani maqsuuma uu gaba dambeeyey isagana inan u dhashay dee markiida uu rasuulku guursadayna dee iyada horteedna rasuulku cid ma guursan intii ay wada joogeenna lama guursan cid kale mama guursan ilaahay kaba dhimanayso dee awlaadiisa waxaan ibraahim ahayn iyada uba dhashay ee bal haddaba taas wey xaggan uu xasan leeyahay artigayna dee hooyadii faatima bintu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam ayay xagga hooyo ka walaal ahaayeenoo khadiijaa wada dhashay khadiijaa wada dhashay isagoo nin reer bani tamiim ah oo abuhaalahasaa dhalay waana dee saxaabi baa markaa rabaa intii rasuulkii ilaahay kaba mid ah ee laakiin hooyadii faadima ee xag hooye ka walaalaayo saasoo abtigii weeye wuxuuba markaan qolto xadiidka xaaladiisa waan ogaanay sifli io sifee qaybtii horena kitaabka waataan leenay waa casharkii hore labaad xadiiadii nooguba horeeya ma xadiidka raqamka toddobaadba xadiid markaa dheer sifli io sifee mandiqa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay hadalkiisii bal ii tilmaan oo ii sifee baan ku idhi hindu ibnu abi haala kolleyna waxaana jirta saxaabada rasuulka raggi akaabirtooda ah ahaa dee rasuulkii ilaahay haybaday kaba haybaysan iyotaa way kuba adkay isha inay kaba buuxsadaan oo in badan may sifay jirin ee dadkii iyagu yaryaraaya saxaabada ahaa bay ahaayeen kuwa inoo soo naqliyeen rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh isku ekaayo sifadiis iyo taase akaabirtu dee haybadii ay kaba haybaysanayeen malaa dee kuba adkay inay rasuulka ilaahi isha kaba buuxsadaan aada uga eegaanba taas baaba malaa yaraysay inay inoo soo sifeeyaan haddaba wuxuu yidhi ii sifee rasuulka ilaahay hadalkii qala wuxuu yidhi bal waana dee sanadkana xaaladiisa waan soo ogaanee kaana rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mutawaasila alaxzaami murugadiisu mid ay xidhiidhsan tahay kole xusniga halkani bal xadiisku inooma sugna sidaa aan leenahay waxaana dee inooga sugo rasuulka ilaahay inuu ahaa dee waxa weyaan kaana daa'ima albishri daxuuka silliba farxadiisiiyo ruuxa kasta oo laba kulma weji furfuran ku qaabilayay markaa faraxsan oo dee taas ma ahaa tawasulkiisii badnaada waa inoo soo socdaaye laakiin bal haddii uu sugnaado kolay ibnulqayim oo kale iyo isagoo umuuraha kala eegaya xadiidkana dacfigiisii eegayay leeyihinba dee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh xag adduunyo iyo umuuraha haste isaga may hami gelinayn oo wuxuu ka murwoodaa may jirin dembigiisii hore iyo kii dambana waa loo dhaafo xaggaasna xusne ugama yimaadaa may jirin gaaladii iyo waxyaalahaasna ilaahay baaba yidhi dee waxa weeye in waxba in dee markaa uba diidayba ama dee inuu naftiisii kuba halaago iyo ka murugadoodi iyo umuurahoodaas oo kale markaa wax keena murugadiisa badanba moo jirte eh, laakiin bal haddii imika inooma sugno horte haddii kale laakiin dee kolay ta'wiilkaya ama shuraxa kale kuma fasireen wuxuu noqonaya sheegayo in rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caley dad oo dhan rabbi isagaa uu yaqaanay oo had iyo goordee macrifadu kolba heerkay joogto ayaawaxaweyaan ayaa cabsiduna ay joogtaa oo ruxba ruuxu ilaahay kaba yaqaano kana cabsi badan yahay oo calaa qadri cilmi lmari yacdumu qawfuhu falaa caalimun ilaa wahuwa min allahi khaa'ifun bal markaa cabsida garashada inamaa yaksha allah min cibaadi alculamaa bal markaa garashada badan ee ilaahay jamaalkii iyo jalaalkii iyo umuurahaas iyo taasoo kale iyo dee fikirka kollay umuuraha aakhiro waxa weyne isaga dee takliifka ee saaranba ee dee bal maalan ilaahay subxaana wa tacaala kuna fadilay una dhiibayba taasi umuurahaas balka fikirkooda iyo qalbigiisa umuuraha kaba buuxa iyo istixdaarkan ilaahay subxaana wa tacaala haybadiisa iyo jalaalkii iyo jamaadkiiyo umuurahaas ayaa waxay keenayaan madee hadiyo goor inshidaal qalbibay keeni iyo taasoo tan xusniga kama cabiro bal jaanibkaasunbay noqon baydhaa mutawasilan laxsaanihi daa'ima alfikrati fikradana kullay dee umuuraha sheegay baa keenaya fikrada garashadaas iyo cabsida badan keenaysa fikrada badan keeni haddaba fikradiisna ay daa'im tahay laysat lahu raaxa qalbigiisuma kolo duu taa munshaqil kuba yahay jeed kalena ee hawshan weyn iyo xilkan weyn iyo tabliiqan weyn iyo umuurahan saarani ay jiraan oo kale nasasho iyo raaxo iyo taasi isaga umamay sugnaadinba oo raaxo may lahayn oo ujeedadu waa inshaqaalka ayaa umuuraha tumay waxyaanihii kaba ratimaya kaba mid yihiin awiila tagti aamuskiisna miduu dheer yahay buu ahaa fadliga rasuulka ilaahi baa salawaatu wasalaamu caleyh wuxuu xadiidkii saxiixa inoogu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ninka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysani hadduu hadlayo khayr ha ku hadla haddii kalena ha iskaba aamuso waxaa ugu yidhi dee matalan min xusni tarkuhu maa laa yacnih marka rasuulka ilaahay dee marka hadal yimaado hadalkiisu dee waaba in huwa ilaa waxyi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa wuxuu kuma hadlayaaba waa waxyigaas wuxuu wuxuu kuba hadlayaa waxaya wixii kale ee dee bal umuuraha kale uu dadkaba inagaba ina faray haddii aanay dee bal matalan inaan kaba aamusana dee isagu kaka aamusa ayuu ahaayo aamuskiisu waa badnaa haddii aan maxal kalaam oo dee umuurahaas dee welibana ah diin iyo umuuraheedu ba aan imeesha iman dawila sakti yactaqid macna sukuutu laa yatakalamu ma hadlayin fii kayri xaajatin waayo xaaja la-aan ruux iskama hadlay hadalmadi waaba taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ina yidhi ruuxa ma ilaahay rumaysan maalinta qiyaamada rumaysani dee bal maalan khayrun mooye wax kale yaanu ku hadlin dee hadduu khayr ku hadluu hadlayo khayr ha ku hadla haddii kalena iskaba aamuso xaaja la-aanu loo hadlaana dee waxay noqonaysaa waa waxyaala hadal dee aan macno lahayn oo ruuxu kuba dhaco oo bal dee waa waxyaalaha uu yidhi min xusni islam ilmari tarku maala yani haddaba xaaje la'aan uma haddi jirin hadalkiisu waa hadalkaasba dee noocaasba ilaahay sheegay inuanu hawo xaggeen hadalkiisani ahayd wuxuu ku hadlaba inuu waxyi loo soo waxyooda yahay yaftaxu waanu furanaya oo bilaabanaya alkalaama hadalka wayakhtimu waanu ku dhammaynayay bismi illaahi magaca ilaahay oo hadduu hadal bilowdo ama hadal uu ku hadlayo bisimka ah ayuu la iman jiro bismi illaahi baa odhan jiray dee waana adaabtii kalaamka kala mido oo rasuulka ilaahay taydan kagaba dayano ismiga ilaahayna waa ku khatimi jiray halkan waxa weeyaan marka la eego bilowgu waa sax oo bismi illaahi waa lagu bilowdaa waamata dee meelihii koobnaayee shareecadu ay bidaayadeeda wax kale ka dhigtay mooye sida khudbo ruuxu matalan khudbo jumco oo kale iyo khudbooyinka dee xamdi baa lagu bilaabaye bisin laguma bilaabo kale aadaankii oo kale iyo umuuraha caynkaasa iyaduna bilowgoodu waa taasuna bisin iyo waxyaala lagu bilaabaya ma jirta bal meelihii iyaga shareecadu bidaayo kale ay u yeeshay mooyaane umuuraha kale bisinkii in lalaba yimaadaa waaba shay mashruuca laakiin in lagu khatimo ruuxu markuu hadalkii dhammeeyo bismillaah ilaaha dee wax markaasna macruuf oo lagu camalfala maaha saas daraaddeed culimadii maxay kuga xambeeyeen waxa weeyaan xamdigan ilaahay laguma xamdiyaya xamdigan laguma xamdiyaya waa magaciisii oo laba xusayo waakhiru dacwana an alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin ba bal markaa bisinka waxay kaba dhigaan khatmigu inuu noqonayo dee xamdigii iyo waxyaalihii dee bal matalan khatmi u munaasibka ahaa taas wayatakalamu waa hadlaya rasuulka ilaahay bijawaamic alkalim waa kalimaadka kuwooda iyagu macaani aad iyo aada u badan kulansanayee koobsanaya ayuu ku hadlayay iyada taasna wa wacdiitu jawaamica alkalim rasuulka xadiidkii saxiixaa kuma yidhi bal waa waxyaalihii uu rasuulku inoo sheegay ambiyadii hore ilaahay inuu kagaba fadilay a'imadeedna allaha kaba raalli ahaadee waa kuwa ee axaadiis badan oo markood intay koobkooban yihiin macaadidoodna aad u badan tahay oo kuwa jawaamiculkarimka barhkood ay dawaawin gaara kuba khaas yeeleen bal matalan taasooy kaba mid tahay arbacuunka nawowi oo kale iyo uu kaba midiyay axaadiisan uu kulansaday waa axaadiisaa lagu akrinaya jawaamiculkalim inay tahay macaanidan ballaadhan lahayd iyadoo ay jiraan aimo kaloo iyaguna waxyaalo kuwa kaba midoo axaadiistaasaba ururiye ay jiraanba haddaba wuxuu ku hadlayay ilaah baana taa kuba fadilay ilaah baana siiyey hadallo yaroo kooban oo haddana dee sharaxood iyo tafsiilkoodu uu dhici karto inuu dee qaato wax markaas wax dheer iyo mujaladaad ba qaato taas baa waxa weye weeye rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh hadalkiisu ahaa kalaamu kalaamkiisu faslun waa tii aynu soo marnay xadiidkaa saxiixee hore walaakin low kaana yatakalamu bikalaamin bayinin faslin ayaynu xadiidkii caaisho ku soo marnay hadalkiisu markaas tii hore ku fasirayaa faslun macnaa mid soocan oo cad kala soocan dee maalan ruuxii dhegaysanaya ruuxii maqlayay kelimo kasta sideedii u haleelayo u fahmayo u garanayo u dabdin karo ayuu ahay waa kalaamkaas mafsuulu bacduhu can bacd aan dee sardi iyo isdabagelinaya iyadoo markaa xuruftii qaar iyo kelimaadka qaar ay qarsoomeeno ruuxay saas kaga qarsoomaato taa ma lahayn waa kalaamkaa kala baxsan haddii la idhaha fasl macnaa faasiluna waa macnihii hore soo maray wabatadoo laa fuduula walaa taqsiira laa fuduula macnaa wax dee fuduul ah xashwi ah dheeraad ah oo intii loo baahnaa kalaamku uu ka siyaadsan yahay falaa tafsiira iyo gaabni ama gaboodfalo ujeedadu intii loo baahnaa uu ka gaaban yahay midnama jirin macnaa kalaamkiisu calaa qadri lxaaja u ahaa kalaamku dee waabatadoo qaybaha balaaqada ay kuma dareen iijaadka khaasatan meeshii uma baahnayd oo kale marka hadalkiisu kolba wixii loo jeeday wixii uu doonayay ee wax ka dheer oo la yidhaaha inta waa laga maarmi kari lahaa kelimaadka looma baahnayn taasi hadalkiisa kumay jirin fuduulkii weye tafsiirna ma jirinoo wixii muraadkii hadal wada cadaynaya oo dee waxa weyaan wixii laama lahaa iyo ujeedaha ama uu doonaya uu cadeeyo ka gaaban oo u yar baahan marka dambe takmilo iyo tatimo hadalkiisu taa ma lahayn ee waa hadal ah intii kolba loo baahnaa iyo wixii loo jeeday qadarkeeda aan xafi iyo dheeraad kuma sugnayn aan ahaynaa midee muraadkii iyo dadkii lalahaa aan wada dhammaynayno wada oofinayn aan lahayn taas buu ahaa laa fuduula walaa taqsiira layse ma ahayn bil waa mid engegan qallafsan dabeeco adag taa rasuulka ilaahay mada ahayn oo walow kunta fadlan haliida alqalbi la faddu min xawlik oo bal matalan rasuulka ilaahay kaa dabeecada xun qallafsan adag ee naxariista lahayn ee qallafsan ma ahayn walaa bilmahiini mid mustaxqara markaa la ihaaneysoo la xaqiro ma ahayne bal ilaahay wuxuu huwiye isagoo ah sayid almutawaadiciin isagu kaa tawaaducayay ahaa ayaa haddana ilaahay haybo iyo huwiyey waayo markaas haybe ayuu huwiyey ciddii isha kuma dhufo taasana hore xadiis baan kuma soo mar afilaya xadiis man ra'aahu haaba ruuxa marka ugu horeeya isha kuma dhuftay arkee si mufaaja ula arka waxa uu garanay inuu qabsanayo waa ka haybaysanayay haddaba taas waxaadan soo marnayba haweenaydee rasuulkii ilaahay bal isagoo keefiyo ama fadhigiisibaan kusoo marray u fadhiistay intay aragtay aya araggii rasuulka ayay kurbatay gariirtoo lagu yidhi rasuulka ilaahay urcidat ilmiskiina oo rasuulku yidhi haweenay caleykiba bal matalan taasoo waa haweenaydii qayla aynu soo marray iyadoo rasuulka ilaahay keefiyo ninkii u fadhiisanayay loo sifaystay haddaba muu ahayn kaa mustaxna markaa kaas ma ahayn ee ku isagu haybo oo cid kasta oo xataa jabaabiradii iyo kuwa isa weynaa iyo kuwii bal ciddii la kulantay iyo ciddii aragtaaba ay kaba haybaysanaysa ayuu ahaa rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh waa marka mahiin aan xarakeeyo miimta fadxiyo walow aytama walaa bilmuhiini haddii dee muhiin aan idhaahno oo ismi faacil uu noqdo min ahaana yuhiinu oo dee ahaana ismigeedii faacil wuxuu noqonaya marka marka laysa biljaafi aadna manaasib baabuu noqon mid qallafsan sariico adag oo taasba mu ahayn oo ilaahay baaba yidhi de walow kunta faddan qaliila alqalbi lafaddu min xawlik walaa bilmuhiini ay bilmuhiini asxaabahu dhe markaa mid isagu ihaanaysta asxaabtiisa xaqiro oo yaraysa bal dee mid weyneeya sharfa oo ruux kastaba karaameeya maamuuso ayuu ahaa rasuulka ilaahay bay noqon haddii aan muhiin aan idhaahdo isna faacil akrina waanay xarakaysantay bacda shuraaxna way ishaareen macnaha yucadimu waa weynaynayee annicmata nicmada oo dee nicmada ilaahay subxaana watacaala uu inoogu nicmeeyey horta dee waxaan koobi karna maba bal ilaahay baa yidhi wain tacuduu nicmatalahi laa tuxsuuha markaa teeda yarna marka la eego ilaahay subxaana watacaala mucimkaa waa mid weyno haddaba nicmadu haba yaraato waindaqad haba yaraata ee waa weynaynayey oo weynaynta uu weynaynaya dee shukri ilaahay uguma shukriyo ilaahay ugu xamdiyo waa weynayn taasi waa qowlkiiba iyadoo bal matalan dee daacadii ilaahay iyo wixii bal matalan oo nicmadii shukrigaaba idhaahaanba ama dee waa marka la eego waa iyadoo dee nicmadan aan macsiya loola kaalmaysan iyadoo ilaahay subxaana watacaala daacadii aad uga kaalmaysata ama dee wixii aad bal wixii looba abuuray haddaad cidha ku shukriyaysood gacmo ku shukriyaysood jidhkaas kuma fikrayso wixii de inaad ilaahay kuma caabud u daacaysato bal haddaba nicmadii hadday tahay qowl ahaan iyo hadday ficil iyo daaco iyo baltaa shukrigaa isaguna ficligaba ay tahay waa weynaynayo shukrigeedii buu laba imanayay haba yaraatee laa yadumu ma ceebaynahayn shay shay minha iyada kaba mid ah oo nicamtii wax iyada kaba mid ah yari ha noqotiyo quurtii haba noqotee muu ceebaynahayn oo wixii dee nicmo ah ee ilwaakan waa weynaynayey ilaahayba ugu xambiyayey taa uguba shukriyayey oo iyada ma yaraysanahaynba amama dee eh, waxaweyaan taas waa weynaynayay wax iyada nicamtaa kaba miduu ceebaynaya ama wax ka sheegayna may jirin hayra laakine annahu rasuulkii ilaahay lam yakun ma ahayn yadumu mid ceebeeya dawaaqa wax la dhadhoomiyo walaa yamdaxu mana ammaani jirinoo macnaa koley waa hadalkii hore waaye nooc isibta siibal yarta simada way u noqonaysaa oo bal waxa weeye xadiidka asalkiisa waan soo ogaanay laakiin alfaadihiisiibaan la qabaysanaynaaya rasuulka ilaahi waxa adigu dee dacantaasuu ceebaynayay may jirin laakiin muxuu imanka halkan istidaraagahaan culamo yimi dawaabta imanka wowdu mashadna de waa kalley macna ismi mafcuulna waa yeelanaya bacnalmaduuqo waa wixii la dhadhaminayo ayuu noqon waxa la dhadhamiyaana wixii la cunayay wixii la cabayayba markaa wax la dhadhamiyo ayuu soo geli waxyaalaha caynkaasa rasuulkii ilaahay wax kamuu sheegi jirin ma ceebayn jirin haddaanu cajabiin dee mana ammaani jirin oo ceebeyntuna kolley dadka iyagu dee waxawey bal nicmadii aan qadarinayn bay caadadooda tahay amaanta waxyaala wax la cuniyo wax la caba hadiyo goor laga hadlee laga sheekeeye la ammaanaana waa dadka mustakfiriintee iyagu waxaan aad ugu dadaalaye adduunye damartara dee kuma dadaalayay iyo waxyaalahaas ama wixii dee calooshooda gelayay un hamigoodu yahay ayay caadadooda iyo dhaqankooda tahay oo bal markaa waxyaalaha caynkaasada amaan uu ammaanaye waxyaalaha la cunaya waxaa la cabayaa may jirin waabataasi waa shana almustakfir min addunya alxariis calayha ayay noqon ama hamigiisu uutan yahay ee mana ceebayn jirinoo dee waaba nicmo nicmana wax la ceebeeye ma laha walaa tuqdibhu dunya adduunyadu may cadhogelin jirin oo ujeedadu walaa maa kaana laha waxa iyada xaggeeda ahaaday oo ujeedadu waa adduunye iyo wax ku tacalluqsan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ee hamigiisa iyo fikirkiisa iyo camalkiisuba ma ahayn xag adduunyo bal markaa adduunya may cadhogeli jiro wax adduunyo ku tacalluqsan iyada calaaqa la daraaddeed uma cadhoon jirin oo dee dadkaa adduunyaha nugoodu yahay iyada ku dadaalayaa taas ay tahay walaa marka markaa yuqtuqdigu dunya lama laha taas weeye oo umuurahaas adduunyo rasuulka ilaahay isaga waxa weyaan dina ee waxaad uma dan kama geli jirin haddii ay isaga dhaafaan ama waxyaalo sidaas oo kale iyo wax iyada calaaqalalaya balse isaga wax ku tacalluqsada laakiin arrintu ay adduunyo tahay oo bal ama xadigi iyo dee nasiibkiisi xaggaa dhaafay ama cidi dhaafisay oo kale iyo waxyaalahaas in may hami gelin jirin maanaana cadho gelin jirin faidaa tacuddiya alxaqu laakiin xaqa marka lagu xadgudbo macnaha idaa tacadaa shaksun cala alxaqi wey xaqii uu ku xadgudbo shaksi waa wixii xaq ahaa waa umuurtii aakhira waa umuurtii diineed shaksi uu ku tacadiyo lam yaqum uma qumi jirin liqadaya cadhadiisaa shay oo shay shay uma qumaysanin xataa yantasila lahu ilaa uu xaqii u nusreeyo ama uu aarsado ujeedadu horta rasuulka ilaahay naftiisa say noo soo socota iyo adduunye iyo umana cadhoon jirin umana aarsan jirin taasoo ma aargudi jirin laakiin hadduu arrintu noqdo wax xaq ilaahay ku tacalluqsan uu noqdo wax diintii kuba tacalluqsan tacadi xaggaa lagu tacadiyayay timaado dee wixii iyada waa u cadhoon jiray taas cid horjoogsan jirtay oo qodobkiisaas dee intay horjoogsato hadha wixii bal maalan iyadoo tacadigi jiro rasuulka ilaahay ay arrinkii ka sarfin jirtayna taasi may jirin ilaa intisaarkaasi dhaco ilaa uu dee wixii nusaankiisii uu kuba soo celiye meeshiisii uu ku soo celiyo faidaa tacudiya alxaqu lam yaqum liqadabi shaa xataa yaftasira lahu walaa yaqdabu linafsihi naftiisa daraaddeed iyo isaga la gaadhsiiyey oo isagii ama afxumo kuma timi ama wax kaloo kuma timi iyada taa rasuulka ilaahay uga caban jiray bal waa iska sabri jiray waanu cafiyi jiray oo dee waatan ognahay bal hadaladii dadkii caraabtaha ee jufaada ay kulaba hadleen iyo munaafiqiin iyo waxyaalo haddana rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iska saamaxay iska cafiyayeyba wey walaa yaqdabu linafsihi walaa yaqtasiru naftiisana uma artan jirin idaa ashaara hadduu wax ishaarayo ashaara waa ishaari jiray bikafihi waa kafkiisa baabacadiisa iyo kafkiisa oo dhan kullihaa dhammaanteed buu wax ku ishaari jiray taa kolay dee ishaaradu xadiidkan imanka tan idlaaqu kuma yimi oo daahirkiisa wuxuu noqonaya hadduu wax ishaarayo inaanu far oo kale iyo ama aanuu laba farood iyo waxyaale kuma ishaari jirin taas baa daahirkiisu yahay laakiin waxa dee iyadana bal inoo sugan oo rasuulka ilaahay aba noqoto marka uu khudbaynayo kale ama marka uu tawxiid bal maalan taas tahay ishaaradeed ay tahay inuu far dee ku ishaari jiray taasi waa wixii noo sugan bal markaa waxay arrintu noqonaysaa haddii umuuraha kaba soo qaad meelihii laynoo soo naqliya rasuulku inuu far sida tawxiidkao kaliya uu kuma ishaari jiray marka uu jumcada khudbadeedaba jiro xataa waqtiga uu ducaynayo kaloo dee gacmo uu sare u qaadaya markuu mimbarka isagu ku taagan yahay ma jirin ee si saxaabi inoo soo soo naqliya rasuulka ilaahay kama ziyaadin jiray inuu farta taago bal matalan taa kama ziyaadin jira bal umuuraa markay tahay haa far buu ishaari jiray laakiin markay taas aanay ahayn sa marka uu hadlayo kale iyo markan dadku ay hadlayo waa tan ishaaro gacmeedla waana inoo soo socotaabe bal markaa taasoo kale yana xaalooyinka ahayn gacantiisa ama kafkiisa ayay ishaaradiisaoo dhan wada ahayd dee far keliya iyo ama umuurahaas iyo taas ishaaradiisu may ahayn waidaa tacajaba hadduu wax la yaabo oo uu markaa laba yaabana allabaha uu gedin jiray fartiismarkaa gacantiisa oo tadkiisunbuu xagga kale u roogi jiray oo macnaa waxa weye de wax la sheegay wax la maqlay hadduu laba yaabo deedna dee waa waxay kuma yaqaaneen isagoon hadal odhan hadal raacin ba haddii de ay xagga sare ama kafko mahrigiisu xagga sare xigayna waa isagoo san idhaaha haddii bilmatala marka hore gacanta sa waa isagoo san uba rugo oo adigu ujeedadu iyada unbuu kafka unbuu gedin jiray kolba ahayd sidii xaalad siday markii hore ay ahayd xaalo ka duwan unbuu u bedeli jirayba waidaa tacajaba qallabaha waidaa taxadasa hadduu hadlayo oo uu hadlo itasala waa xidhiidhi jirayoo bal faacilkii itasala waxaan ka dhiganaynaa taxadasa ismi aan kama fahmayno macnaa waa xadiidkiisaasi itasala xadiiu wey inay taxadasa hadduu rasuulka ilaahay hadlayo uu hadal jiro itasala waa xidhiidhi jiray xadiidkiisaasi bihaa waa bikafih oo rasuulka ilaahay gacantiisaas ama khaasatan gacanta midig iyo ayaa markaa uu hadlayo waxa weeyaan buu dhaqdhaqaajin jiray hadalkiisa ayaa iyadana ay la xidhiiri jirtay oo ujeedadu waxawey waa ishaaraadka dee dadku markay hadlayaan ama in badanoo dadka kamida ah marka ay hadlayaan ee hadalkooda ay raaciyaan baabal matalan taas oo markaa uu isagu rasuulka ilaahay waramayo hadlayo ittasala macnaa ittasala taxdiiuhu ama taxaduu xadiidkiisaasi wuxuu la xidhiidhayeyba biha ay bikaftihi oo waa gacantiisa minshaarib oo maraba waanu dhufanayao malaha awqaada qaarkeed baraaxad iyo waa baabacadiisan alyumnaa midig badna ibhaamihi lyusraa waa sulkiisan bidix waa halka dee badnigiisu waa dhexdeed xagga markaas raaxada iyo baabacada xigta oo awqaadeeda bal maalan gacanta midig waa ee uu ishaarayabaa xadiiska inoogu sugan bal xadiisku hadduu dee nooga sugnaan leedahay marka ishaarada uu ishaarayo hadalkiisan uu markaas la xidhiidhaysay ayaa awqaadda qaarkeed baa muxuu leeyahay lafdiga inooguba yimi ayaa baabacadiisa baa wuxuu ku dhufanayay suulkiisa markaa bidix xaggan dee baabacada xigtuusa uguba dhufanaya malaa dee tambiih iyo waxyaalo un waidaa qadiba hadduu cadhoodo kaba cadhoodo acrada waa ka jeedsanayay jeedsa ilahay baaba waacaridu can iljaahiliin yidhi bal matalan waa ka jeedsanayay oo waaba isagii haddiiba kaba soqon ruux la hadlaya ee isagii hortaagaba u kaba cadhoodo waa ka jeedsanayay wa ashaaxa ay baalaqa filicraadi weye jeedsigaasna waa ku xeeldheeraanayay jeedsigu markaa dee jeedsi uu isagaa wejigii kaba dadbay way noqon e dee waxaa kaloo iyaduna ay noqonaysaa waa isagoo isaga dulqaato oo saa wa acrab can iljaahiliintu macnaa ka jeedsa un maahae waxba hadalkooda ha ka soo qaadin jahnigooda wax dee ha kaga abaalmarin weeyaanoo ha qaabilin dee ciqaab iyo wax laba mid ah rasuulka ilaahay hadal ma odhan jirin ficilla kuma samayn jirin ee kol haddii qadobkani aanu ahayn dee qadobkaas aynu soo marnay ee ah xaq lagu xadgudbay ama intihaak xurumaadkii ilaahay wax ka dhashay haddii aanu ahayn oo qadobkan kale uu yahay waa kama jeedsan jira waa shaaxay baalaqat licraab waidaa farixa hadduu farxana qaba waa laabi jiray darfahu waa ishiisa iyo ayuu laabi jira ujeedadu hadduu wax uu farax geliyo wixii ama shay inuu farax geliyo rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh faraxaasi kuma xambaari jiray khifo ruuxii xarakaad iyo wax ama faraxa tilmaamaya laga dareemo ee bal dee isha ayaa laabi jiray uun in wax keeno uun isagii in bal matalan sida dee dadku markay awqaada qaarkeed faraxaan walaa dee isaga barqaabaan oo kolkol ay dee xarakaad badan iyo waxyaala iyo ama layma yimaadaa taa lagu iman jiray inay isha iyo baa laabi jiray rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh jullo daxikii qosolkiisa inta u badanna atabasumu ilka cadayn bay ahayd muusood uu muusoodo ujeedadu qosol sawd leh oo dee waxa weeyaan afkaba dee waxa weyaan ilkiisii intoodii badnayd ay muuqanayaan taa qosolkiisa umay badnayn walow ay noo dambaysa baab axaadiista ad arki doono rasuul rasuulka ilaahayna meelo marar kala duwan la arkay isagoo aanu qoslay laakiin haddana aaliban imanka laftiga julliba waa taase waa intiisa badan rasuulka ilaahay daxigiisa waa tabasum isagu dee aan qosal ahayn mabaadi daxikuna waa bilowgii ama waa bilowgii daxik ama mabaadidiisii taas bay ahayd yaftaru can mitri xabdi ladamaam yaftaru macnaa waa yadxaq weeye ama waa furaya afkiisa oo can mitri xabdi lhamaami daruurta xubuubteeda oo lawaadana xaatan yaryar ee baradka laydhaaha ee waqtigan amalajawiyo waxaasi qabooyin laba soo dhacda taas wax shabahaya ayuu afkiisa kaba furayay markaa uu qosrayo macnaa waxa weeye inuu rasuulka ilaahi markaa uu ilka cadeeyo amase uu qosro qosr intaa kaba badan afkiisii waxaa dee marka la eego xagga lamacaanka iyo dhalaalka iyo saafinimada ilka aad moodo inay yihiin dee markaa baradkaas ama dhagxaanta yaryaree roobka laba soo dhacda ay moodo waa xaggii saafinimada iyo bariiqa iyo taasun ayaaba afkiisu kaba furmayey oo waa tan macnaha yadxaqu daxikan xasanan weeye tanna waa ilkiisiiy waxyaalahaas unbay tashbiih u tahay alqamam waa saxaab alghamaamna baredka lawaata baredna waa luqada carbeedu un axaadiidkii saxiixana waa ti bal matalan axaadiidtii istiftaaxa kaba mide ducawd istiftaxna ay kuba timi bal markaa iyo axaadiis kaleba baredku xabulghamaamna isagaa ladhaha waa daruurta xubuubteedii bay markaa noqodaan maxabigiisii macnaa ilka taasoo kale ah ayaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa uu qoslo muuqanaysa afkiisa isagoo qosolkiisa inta badan ee ahaaba nuusoodkaas aan ahaa ee qahqaha iyo ama qosol kaloo caadiyiyo aan kuma badnayn laakiin baabkan ayaalaad arki doonaayo umuurahaas u qaabsan taasi kalaamkii buu ahaaye baabu maa jaa fii daxiki rasuulillaahi sal allahu caleyh wasalam wixii ku soo areeray kuba yimi rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh qosolkiisii ayuu baabkiisii yahay taas bal kolay axaadiid waxoogayaa inoo iman inteeda badanna waa axaadiid inoo sugan bay tahay waana rasuulkii ilaahay bal daxikiisii kolay dee bal tabasub iyo daxik iyo qahqaha iyo waa alfaado dee marka la eego manaasibta qosolka uno markan uu ruuxu dee foolalka uu muujiyo iyadoo imbisaad weji la jiro taas waa taa tabasub lama yidhaayo barhkood daxikay ama qosolka way kaba saaraan oosan dee sina iyo annaw ay iskuma tahay waa lulada iyo hurdadu oo kale ayay leeyihiin tabasum iyo daxiku waa iskuba yihiin mabaadi unbaa laguma tilmaamay iyo bilowyadii laakiin daxigii ma aha waa dee ta aan garanayno muusoodka maylka cadayntaasuun daxiguna waa qosolkaa dee isagu ama ha muuqdeen ilkahan ay ku magacaabaan bawaarxiga gowsaha kuwa ugu horeeye kusoo xiga amyaabtaba oo kaley ilaa idahate markay muuqdaan ama sawd dee sawd ha maqlee sawd dheer oo saasoo meel fog laga maqlayaanu jirana waa kuwa daxika laydhaa qahqahada laakiin waa markuu sawd caaliya ruuxuu kuba qoslayo ee markaa meel durugsanba ama meel ruux ka yar fogi u maqli karo taas rasuulka ilaahay daba umuurihii wixii kabay isa ay noogaba sugnaaday walow ay u badnayd rasuulkii ilaahay dee tabasudkaasi baldaxikna iyo meelihii kale isagoo aad ugu yar xeeldheeraaday ama qosol dee aad u qoslay iyadna inoogala sugnayd ayaa baabka inooguba imanaya xadiidka tirmidina kitaabkiisa waa ku soo saaray imaam axmed iyana iyaguna way wariyeen balaa wax la yar u yar baahan taabasho oo xadiidkana kolley calaqalale darajadiisa waxaa jira ninkan xajaaj uu sheekhuna ka cabiray huwa bnu ardaata waxaana huwada wuxuu la yimina waa tan hore usoo sheegnay oo dee dad dabadeed kusoo taxmay markaa hore hadday jiraan aw haddaan dib ugu yar laabmoon in yaroon ku yar celiyo imaka tirmidi sheekhan axmed ibnu maniic laydhaabuu xadiidkii ka maqlay iyada marka la eego sheekha magaciisa isagaa sheegay tirsiintiisaba waa sheegay riwaayada xadiiska uu warinayey ama sanadahan uu warinayey kuma jiro maqalka uu sheekha ka maqlay mooye isagaa sheekhiisa siduu doona ruuxuu sheegi karo ama magaciisii iyo nasabkiisii ha wada kunyaha ku sheego taasi ina cid kale kama soo naqlinayo laakiin sheekha wixii ka dambeeya waxay ku jiraan wixii uu maqlay oo dee axmed ibnu maniic wixii uu ka maqlay baa magaca la sheegay sanadkii iyo matiguba ay kuma jiraan kol haddii arrinku taa yahay oo riwaayo ayto uu leeyahay tirmidi marka axmed ibnu maniic baa ii waramayo wuxuu yidhi hadalku waa wuxuu yidhi waa tan aan qaalo soo geliya had iyo goor xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa cabaas marka waxay noqonaysaa sheekhiisa wixii uu ka maqlay uun xagga magaca inuu ku gaabsado oo hadduu bal maalan cabaad ibnu alcawaam waa yidhiye halkaa xajaaj kol haddii aanu ibnu ardaat odhan isagu isagoo sheekhiile si sidaasuu yidhi ma odhan karo sababta waxa weyaan waxaanu sheekhi odhan weeyo waxaanu sheekhi odhan buu ka yeedhsiinayaa markaasoo dee been soo gelaysa haddaba laakiin bal taasi markaa ahbaradal xajaaj riwaayadu ahayd kolkolbay dee xajaajo kaleba way jiraan ninkii la garanayinku yahay oo marka loo baado haddana in la caddeeyo ayay culimmadu si qaradkii caddayntuna uu yimaado ruuxina aanu sheekhiisii ka soo naqlin waxaanu ka maqlin ayay isticmaalaan ama huway isticmaalaan isticmaalaan ama yacni bay isticmaalaan oo halkan hore intaaba waan soo aragnay akhbarana alxajaaju marka tirmidi baa muxuu leeyahay amade cid wahuwa amadee kolkol waxaa dhici kartaba axmed ibnu maniic inuu leeyahay isagoo cabaad iyo dee saa laba maqle wahuwa ibnu ardaad xajaajkani nin kale maaha waa ibnu ardaad halkaasoo kale maxaa kaloo la odhan laha yacni ibnu ardaata wuxuu ujeedaa ina ardaad buu ujeedaa taasi waa intaas xagga kale xajaajkani horta waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii waaweynaa ka mid ah waa nin fuqahadii waqtigiisii kaba mid ahaa qaadinaba ahaa laakiin waxyaalaha lagu yaqaana kaa mid ahaa idbadsaday tadliis idriiska waxa weeye cid aanu ruuxii wax ka maqlin dee kii uu ka maqlay buu qarinayaa ka tegayaayo ruuxaanu wax ka maqlin buu can fulan odhanayaa ruuxa tadriiska lagu yaqaana ama tadriiska dee sameeye lagu ogaadana kolay waxay iska jirta daabid culimmadu ay raacaan xagga riwaayadiisa ay raacaan kol kale waxa kaloo lagu daciifiya aanu jirin oo de walow dadka qaarkood yaraystay aimada ahaa arrintooda ay ka dunaan karto laakiin sida guud markaad eegno ruuxu addiinta dilis yaqaana yaqaano awogu yahay waxaa la eegaa cibaaradu xadiiska ku warinayo hadduu markaa xadaanii ama ahbarani yidhah sax waa la aqbalaya laakiin hadduu can fulaan iyo qaala fulaan iyo waxyaalo cibaaraad dee aan sariix ku ahayn inuu maqlay oo ixtimaali kara inaanu maqlin had iyo goor mudalisiintuna cadi waxaa si adeegsanaya ay timaado dee xadiiskii haddaan dariiq kale loo helinoo aynu ogaanay inuu ka maqlay waa xadiiskii dee kalaan baa kuba imanaya iminkana waxay inoo taalla can simak ibni xarbin baa taalla markaa tadliijkaas de haddii ay markaa kutubta muxaqaqa haysataan istaadkiisu waa daciif ay kaba cabirayaan koley waxaan leeyahay sidiisa kale xasan alxadiis weeye waana nin faqiiha ayuu ahaa laakiin tadliijkaas ayaa jiro kolkol dee axaadiistiisa haddii aan aynaan loo helin duruq kale cad oo keliya ay taallo oo kale bal kalaabka ku yimaadaan kaasba weeye oo inta badanna xadiiska qorooyinkii wariyay isagu isuguma wada yimaadaan wuxuu yihi markaas jaamir ibnu samro qaala kaana fii saaqi rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay saaqiisa waxa kuma sugnaa xumuushatun macnaa diqa yari ayaa kuga sugnay rasuulka ilaahi kubkiisu ama labadiisa kub may buurbuurnaynoo kuwa hilib badan oo aad buurkaa buurubuurad may ahayn ee waxaa lagu tilmaamayay iyadoo dee aanay dhowmidaasna mid aad u sii ziyaado leh aanay ahayn diqo xumuushadu waa taasun waa diqa ama riqa kuba sugnayd ujeedadu hilib badan oo kubkiisu leeyahay muu jirin rasuulka ilaahay kuba iska dhuuban iska caadiyo dee muctadilo jirkiisa kale marka loo eego ayaa rasuulka ilaahay labadiisa saaq ay ahaayeen maxamushahidku waa halkan dambe wakaana wuxuu ah rasuulkii ilaahay laa yadxaku mid aan quslin waa haaliban baad leedahay maaha weligiiba ee waa inta badan weeye fi ilaa tabasuman ilka ama muusada u muusoodo un mooye qosolkiisu ma ahayn taas xataa iyadoo asxaabtii la joogtay markay wax la qaada ay qoslayaan iyagu hagaag ay u qoslayaan ayaa rasuulkii ilaahay dee aanu kaba siyaadin jirin tabasum oo xadii saxiixa muslim kuma sugnaayo rasuulkii ilaahay inuu markaa uu salaada subax ka baxaan fadhihi jiray ee cadcadda hagaag uma soo baxdo ayaa riwaayadkiisa qaarkood waxa kuba yimi inay saxaabadii laba fadhiday kolkol arrintii jaahiliyadii bay soo qaadi jireen waana la fadhiyaa waa waxyaalihii kolkol waxyaala dee marka dambe ay isla yaabayeen balse ay samayn jireen jireen iyo waxyaalahaas oo kaleo bal kolkol bay jaahiliyadii soo qaadi jireen oo ay qosqosli jireen rasuulka ilaahayna tabasun uu muusoodo kama siyaadin jirin dee qisaduna agtiisabay kama dhacaysin bal haddaba waxay ahayd laakiin waa qaalib baan leyn axaadiid baa inoo dambaysa isagoo qoslae laa yadxaku ilaa tabasuman fa kuntu waxaan ahaa idaa nadartu ilayhi waan kusoo noqon haddii si kale idin xarakaysan tahay idaa nadartu ilayhi markaan xaggiisa eego qultu mid jidho akxalu indhihiisu waa indhakuulan yihiin oo uu indhakuulan yahay ama huwa isagu akxalulcaynayni waa mid labadiisa indhood ay dee uu indhakuushay oo indhakuulan ayaad odhanayay walinta mana ahayn dee akxala mid dee oo isagu indhihiisa indhakuul soo marsaday walow inu wax ka soo marnay taas ma ahayn arinta labaadeed la odhan karaa waa haddii dee barhkiina ay idiin fakunta oo dee ay noqoto taa hore waa mutakalim waa kaba aniga waxan saasaan ahaa tanna waaba isagoo dee ruux kastoo khidaab ka suurtagala in lala hadlo oo ay dhici karta rasuulka ilaahay inuu ag fadhiistay oo uu arkay ayuu sheegaya waxaad ahayd markaas idaa nadarta ilaahay markaad xaggiisa daydo qulta waxaad odhanaysay waa dad markaa tadii wada falxidno saddexda ta mood khidaab kaba dhigno axalulcaynayni huwa koleytadmubtadi waqadaleda huwa rasuulka ilaah axalulcayneed oo ujeedadu marka la eego jufuuntan iyo dee xerayindhihiisaas iyo intan indhakuusha ay marto ayaa abuur ahaan iyo khalqa ahaan way madoobaayeen aad bay u madoobaayeen oo ruux ahaan dee uma fiirsan ama kolkol dee ayaa waxa dhici ka raynaymisu lahaa mala waxaan ka madoobi waa indhakuul uu mursaday maday ahayne waa sawaada ama dee markaas khalqi ah ama abuura ah bay ahaydoo rasuulka ilaahay markaas salawaatullahi wasalaamu caleyh isagoo idin soo marnay ashfaartiisa iyo xirribihiisaasi inay badnaayeen aan soo marnay indhihiisana aan soo marnay bal intooda madow iyo inta cad iyadna sifadeeda aynu axaadiis hore aynu kuma soo marnay ayaa wuxuu leeya waxaad odhanaysay waa indhakuulan yahay indhakuul buu marsaday arrinkuna taa ma ahayd ee waa wax dee khalqi ah oo abuur ahaanba ahaa walow oqaada qaarkeed rasuulka ilahi sidaynu soo marnay baab gaaran kuma soo marnay uu isticmaali jiray kuxliga ama takaxulka maxalu shaahidku wakaana laa yadxaku ilaa tabasuma wey xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna بن lahicة can cubaydالlahi bn الmغيرati can cabdالlahi bn الxاariث bni jزءin qala anahu qaal cabdullah ibn xarit ibnu jazin horeynuu soo marayo waa nin dee saxaabiya reer masar ahaa uguna dambeeye saxaabadii rasuulka xagga waxa weeye masar dadkii kuba dhintay ama uguba dambeeyey in ibnullahi cana horaan usoo ogaanen laakiin xadiidka dariiqan dariiq aan ahayn ayaabu inoogu soo socdaa oo haddii aanu ibnulahyaca kuma sugnayn oo haddii sanadkan la odhanayo ibnulahyaca kuma sugan waxa weeyaan cancawaadahan caneeyeyba sanadka labaadba kuma sugnaa bal isaga xadiidka hore duruqdiisa qaarkood raggii cabaadiladaha mid kaba midoo kaba wariyeyna waa jiraayo xadiidku asalkiisu waa inoo saxiixba weeyeen marka muxuu yidhi maa ra-aytu maan arag axadan axad agtara uga badan tabasuman xagga muusoodka iyo elka cadaynta iyo tabasumka min rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulka ilaah macnaa aad buu taas u badsan jiray ruux kastoo la kulmaa weji furfuran faraxsan oo u qoslayo dee taas ama u muusoonayo ayuu ku qaabili jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh maa ra-aytu axadan aktara tabasuman min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam xadaana axmed ibnu khaalidin ilkhalaal qaal xadaana yaxya bn isxaaq asaleyxaniyo ama silxaniyo labadaba xadaana lays bnu sacdin waa imaamkii can yaziid bni abi xabiibin can cabdilaahi bni alxaarisi waa saxaabigii hore waa dariiq labaad oo xadiidkii hore leeya qaala maa kaana daxiku rasuulilaahi sal llahu alay wasalam rasuulkii ilaahay qosolkiisumahayn waa inta badan weeye ilaa tabasuman ilka cadayn ama muusood mooye wax kala mahayna waa qaalibkiis falaamigaya ma taalo eh, laakiin insooyinka ayaan arkay barhkooda ama khaasatan xaashiyada mawaahib lumiya matiga la madbacaysan qaala abu ciisa hada xadiisun qariib min xadiis lays ibn sacd iyaday halkan taalo abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi xadiiskan imakaan haynaa qariib bay weeye marka la eega lays ibn sacd oo ujeedadu dariiq kaleba waa leeyahay markay lays ibn sacd noqoto ayaana sanadkaasun lagaga wariyey ama dee ninkaa yaxye iyo unbaa kaba wariyo Ah, ah, xadiikiisi waa la garanaya cid kalena way ka waraysa layt ibnu sacuud marka uu yahay ka warinaya ayuu qariib yahay laakiin qaraabadeeda xadiidka mid keenaysa ee waa kelinimo tafarudun khaasatan dariiq keliya duruq kalena waa leeyahay waana xadiidka sugan baan leenahay oo bal matalan xam tirmidi baaba wuxuu kaba cabiraa kitaabkiisa hada xadiiun saxiixun qariib xadaana abu camaarin qaala xusayn bnu xuraysi qaala xadaana waqiicu qaala xadaana alacmashu can ilmacrur bni suwaydin can abi darin qaala anahu qaal wuxuu ihi saxaabiga jaliilka abudar xadiidkan muslimna waa la wadaagsaday sheekha qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi inii anigu la aclamu waxaan ogahay awala man awala rajuli ninka ugu horeeyo yadkhulu ljannata adaa waan garanayaa dee waxyibu ku ogaaday ilaah baa ogeysiiyey oo ruuxa ugu horeeya janno gelaya waan ogahay oo waan garanayaa wa akhira rajuli ninka ugu dambeeya oo yakhruju min annaar naarta ka soo baxaya dee waa dadkii iyagu aan ahayn asxaabta naartee ku daa'imaya dadkii aan gaalada ahayn ee muwaxidiinta ah weeye waa ruux muwaxida oo naar gala ka ugu dambeeye ka soo baxa waana ka ugu dambeeye janno galuu noqonaya balkaasna waan ogahay oo isagii waaba kan inoo soo adigu bal maalan kaasna waan garanaya waa ninka ugu dambeeye naar laga soo saaro hadde waa nin dee koley jannada ama naarta dad muwaxidiin oo badani way gelayaan waxay u gelayaan in dunuubtii ay sameeyeen lagaga dahiro ayay u gelayaan ee naarta dadka u ehelka ah ee ku daa'imaya ma aha bal xadiis baana dee saxiixa muslim iyo inoogu sugan baa wuxuu inooguba yimi dadka caynkaasee u galay tadhiir naartu ee dee waxa weeyaan u galay galay ama macaastood iyo wixii ay la yimaadeen waayo dad baa kaba mida ah. ee iimaan kooban oo laga helay mooye wax kaloy lahaayeenna aanu jirinba dee waxaweyaan iyagu markaa ay gubtaane hore dabadeed ay dhimanayaan oona dareen dambe yeelanahayn marka dambana waa taa inta lasoo nooleeyo laga saarayo kuwan ilaahay yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa kuwa iyagu ehlunaarka dhabta ahaa waa kuwa ku daa'imaya ee iyagu markaa kuwa kufaartaa weeye bal haddaba ka ugu dambeeye dadkaas kaba mida ayna hayaan waxweyaan garanayaaba riwaayadka qaarkood laakiin riwaayo aad u daciifana weeye wax kasoo qaad iyo ictibaartaasa lama lahaa kale jaamicsanaynka suyuudiyana kuma sugan tahay inay dhahaan ninkaas waxa lagu magacaabaa waxa weeyaan ninkaas oo juhayna ama la yidhaahaayo markaas ay hanjado odhanayaanba de waxa weeye isagiina la weydiin bal cidinaar inay kuma hadhay la odhanayaba cinda juhaynat alkhabar yaqiin walow dee hadalku matal iska carbeed u ahaa nin juhayna la odhanay noqonayo kolkol dee ay taas iyo markaas iyo waxyaalo ay dee kollay ay soo dhigtaan laakiin bal laftigaas ninkaa magacaasa la ydhaha wax inoo sugan ma aha yuta birajuli kani waxa suurtagala dee nin imanka hadal uu bilaabay oo uu rasuulka ilaahay aan kaaba ahayn inuu yahay ee nin kaleba uu yahay inuu isaga yahayna waa suurtagal oo ninkiiba ayaa la keenaya lala imanaya yowmalqiyaamati maalinta qiyaamaha fa waxaa la odhanayaa dee ilaahay baa xaggiisii kama odhan icruduu calayhi malaa'igtii baa lagu odhan waxa u bandhigtaa sigaara dunuubihi dunuubtiisa kuwoodii yaryaraa oo markaa tukhabau canhu kibaaruha waxa laga qarinaya tukhabau watukhabau wayuqaalu diibaan kuma cadfaynaa si dee aanay nooga noqon ee cirado haddaan ku cadfilay dee khabar iyo insha la isku cadfay aanu u noqon fa yuqaalu waxaa la odhan icruduu calayhi sigaara dunuubi bal dunuubta ku yaryaraa ee uu sameeyey tusa u kashfiyo waa dembigiisi dee mana diidi karo waa qiradayae kuwaa tusa tukhabau wa laga qarinayaayo canhu xaggiisa markaa kibaaru adduuninta kuweedii waaweynaa waa lagaba qarinaya fa lahu waxa lagu odhan waa kan cardigiiya camirta waxaad samaysay yowma kada maalintii caynkaa tahayd yowmkii baa loo jeegi iyo waqtigii iyo meeshii baa loo sheegi kada wakada waxaa iyo waxaa waxaa iyo waxaasaa samaysay wahuwa isaguna yuqiru waa qiranaya laa yunkiru ma inkirayo oo isaguba markaa loo bandhigaye la yidhaah waxaasi waana dunuubtii yaryarayd isagu arkaa kuwii waaweynaa uu sameeye meeshaa weli lama tusin isagu waa qeeranaya mana inkirayo walxal wa isagu mushfiqun uu ka cabsanayo min kibaariha ee ku yaryaraa weeye waa qiranaya wuxuu kama cabsanaya dawduu sameeye waa ogyahay dunuubtii waaweynayd mushfiqunna waa macnaa khaaisun min kibaariha ficilkan dee ashfaqa dee waa ismigiisiiye markay ama dee min ay kaba dambaysana inta badan dee khawfka iyo cabsi baa laguma fasira haddii dee ashfaqo oo kale ama dee ulaadkii sibadhaho calaa lagu gudbiyo oo calaada wuxuu ku gudbayaa ay tahayna naxariistiyabuu noqodaay dee tan markaas dee waxawy ashfaqa calayhi macnaa waa u naxariistay wey waa u naxayno wahuwa mashfuqun min kibaariha fa waxaa la odhan ila xaggii acduhu siiya makaana kulli sayi'atin waa xumaan kastuu sameeyey dee kolley ninkan xumaan waa sameeyey nuub yaryar iyo kuwo waaweyn baa lahaa kolley dee khayr kaloo badanna waa lahaayo ama ama toobad nasuuxuu toobad keenay ama waxyaalo kale ayaaba jiray markaasaa waxaa la odhanayaa acduhu siiya makana kulli sayiatin xumaan kasuu sameeyey meesheeda camilahaa uu sameeyey xasanatan sayi-aadkiisii xasanaad lagu bedela oo dee waxa weyaan sidii suuratulfurqaan ma dhacde kuwa iyagu dunuubtoodii kama toobad keen sayi-aadkoodiina xasanaad looguma bedelayo marka waag intii hore waa cabsanayay kii waaweynaa buu kama cabsanayo waxa loo bandhigo wixii yaryaraa markii adigu cabsidaasi ay kama hadheen hadee la yidhi sayi-aadkiiba xasanaad ugu bedela ayaa markaa fa yaqul wuxuu dhan ina lii dunuuban waxa adiga ii sugnaaday dambiyo ma ma arahaha halkan aan ku arkin oo dunuub kala lahaaba meesha aan igaba muuqado ku arkin dee taa laba saddex sanaad loogu bedelo rabbi waa ka wada dhaafay maxalu shaahidku waa tan waa dee taasi fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay inoo naxariisanayo oo dee bal dambigeenna badana samaynayna rabbi fadligiisa inooguma dhaafaye qaala abudarin baa wuxuu yidhi rasuulka ilahay markuu xadiidkaa sheegay falaqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu calay alay wasalam rasuulkii ilaahay oo daxika qoslay maxalushaahidku inta weeye uu qoslay maca tabasuba xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduh gowsameedyadiisa ay muuqdeen nawaajid waa jamcu naajid koley dee waxyaalahay ku fasiraan waxaa ka mida ah naajidka ee waa aqsa adraaf waa gowsameedyada oy marhkood kaba cabiraan dirsul xulubba ama dirsul buluuq ay kaba cabiraan dee magacyadiisa ayay kaba mid tahay ay leeyihin ruux mar uu qaangaadhay roonaaday unbay ilkahaas uma soo baxaan inta hore uma soo baxaan waxaa kaloo dee masaajid ay barkood kuga fasireen amyaabta waa nacyihiisiibaa muuqday waxaa kaloo lagu fasiray gowsaaqoon ay dawaxigtaydhaa waa afarta usoo horeysa gowsaraadadae niciyaa kuma soo xigo marka la qoslayo muuqda bal intaba lagu fasiriye macnuhu waxa weeyaan tabasum wax ka siyaadsan ayaa rasuulku qoslo aad buu uba qoslay ee arrintan ninka faraxiisan iyo umuuraha iyo fadliga ilaaha iyo bal taas baabay ahaydba markaabal maxay noo noqonaysaa oo axaadiistii horena aan kusoo aragnay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu qosalkiisu tabasum ahaan mataashe ay uba badnayd ay ahayd aan kuma soo marray waxa weeye meelo adigu koobanaynu badhkood arki doono kole waxaan filaya adigu raggii de xoogaad hadda muutay malaa sudameeya sunnadama in ka badanba oo nimankan gumaariyiinta walaalaha mid ka mida ah. ayaaba axaadiistan dee ay daxikan rasuulka ilaahay ay muuqatay nawaajidiisa shariifadii ayaabu gaar ahaan ururiyay kitaab gaara uu kuwa ururiyay oo dee la madbaceeyey bal matalan markay mawaadic ama tacajub iyo layaab timaade rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu qoslay taas fasalkuna markaa xadiis baa wuxuu kuba yimi kolay tirmidiya ay wariyeenba oo isagu ahaaba rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh laa tuksiru daxika faina kasrata daxiki tamiyat lqalba inaan qosalka habadinina oo had iyo goor qosalkii habadsan inaan qosalkaa badan qafluu tilmaamaya qalbigii ayuu dilayaaba bal xadiidka sanadkiisa dacfi baa kuba sugan inqidaaciyo waxyaalahaba jira ee laakiin taasi waabay jirtaa waxa weeye laakiin ruuxii haddaanay caado iyo badsiba ahayn rasuulka ilaahay marar baa la arkay meelo tacajubna way ahayd dee umuuraha qosolka caadiyaasee dee aan awqaada qaarkeed dhace wuxuu ruuxu ka caado yeesheen horta dee muruucadii iyo sharaftii iyo taas wax mid dhaawacaya maba aha rasuulka ilaahay markaan eegnaynu isu wada geysanay axwaashiisana dee xaalkiisa u badan ee uu laasimay horta waxay tabasum bay ahayd awqaada qaarkeedna meelo kala duwan ahaydna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh qosol way ka dhaceen oo taan leena ruuxu marka aanu taasna xadiidkaasi keenaya aanu badsan caadahan iyo goor uu lama yimaado qahqahadiisu ay badnaato aanu ahayne ee wax awqaada qaarkeed iyo wax keena ay tahay waxdee muru'adii ruuxa wax yeelaya oo bal matalan la odhan karo ama dee waa ruuxan ruux kaafila oo wixii dee loo abuurayba kaba kaafila ma ah noqonayso rasuulka ilahi waatan marra ay kaba dhaceen falaqad ra'aytu rasuul allahi sala allahu alay wasalam marka xataa badat nawaajiduhum xadaana axmed bn maniicin qaal xadaana mucaawiyat bn camri qaal xadaana zaaidat can bayaanin can qays bni abi xaazimna can jariirin habendhoweyni baan soo hayna bayaan iyo qays iyo qolooyinkan isku reerka qaala maa xajabanii rasuul llahi sal llahu aleh wasalam rasuulka ilaahay ima xijaabin jariir bn cabdilaahi baa leh xadiidkii casharkii iyo xalay nooguma dambeeyo weliba xadiid marfuucana muu ahayn ee waana daciif baan soo nidhi mawquufna uu ahayo ina cumar unbuu kuba taagnaa iyo dee jariir une eh, waa ninkii jariir xadiidkii aynu sooba marnay hadalkii inoogu dambeeyey casharkii xalay ayaa wuxuu ihi ima xijaabin rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh islaamtu laga bilaabo waqtigaad islaamay oo ujeeddadu adigoo u imi oo rasuulkii ilaahay uga imi oo amow dee isagoo mashquula uu xijaabay uu yidhi waqti kala soo noqoyo taasi may jirine markastoodau imaado rasuulkii ilaahay uu ii fasaxayey uu ii inaan soo gala dee waqtiyadii rasuulka ilaahay loo iman jirayna waqtiyo kol aan looga imanahayn oo dee awqaadaha qaarkeed jiraysa habeenk habeenkii iyo waqtiyada dambe mundu aslamtu walaa ra'aani maxalushaahidku waatan ima arag rasuulkii ilaahay ilaa uu arkay daxika fii wejhi weeye macnaa waa ii qoslaye weeye rasuulka ilahay weliba daxik buu kama cabiray laakiin riwaayada dambaa tabasum ah oo mar markaan la kulmaba weji faraxsan furfuran oo uu rasuulka ilaahayna muusoon iyo kacdaynaya igu qaabilayay sida caadadiisuma ahayd waaba tan riwaayo kaleo xadiidku leeyahay daxikada tadambaan kuma fasiranaynaa xadaana axmed ibnu manicin qaala xadaana mucaawiyat bnu camrin qaala xadaana zaa'idatu sanadkii hore waa intii eg intii hore way wada socdaane halkii zaa'ida bayaan ibnu bishrin ilaxmedsi uu zaa'ida xadiidka kaba warinayay oo nin siqa ahaa ayaa maxaa soo bedelay ismaaciil ibn abi khaalid oo isna nin iqa ah isuma reer weeye waa reer wada axmasun qays iyo ismaaciil iyo jariir iyo bayaane can ismaaciil bn abi khaalidin can qaysin can jariirin qaala maa xajalanii rasuul llahi sal llahu aleyh wasalam walaa ra'aanii mundu aslamtu ilaa tabassama waa ii muusoonayey nin qowmkiisa madaxdoodna u ahaa bal waxa weyaan taasoo rasuulka ilaahay de waa tarxiibkiisii guud ahaanba iyo deetii laguma yaqaani xadaana hanaad ibnu sariyi qaala xadaana abu mucaawiyata bal xadiidkan aan ku daraya can ilacmashi can ibraahiima can cabiidata asalmaaniyi can cabdillahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu rasuullahi sala allahu caleyh wasalam xadiidkana waa xadiid saxiixa raggana hanaad iyo abu mucaawiya oo maxamed ibnu khaazin la ydhaaho magaciisa oo kolley caadi ma aha ragga kaleo dhan xaazim weeye khaazim isagaana dee kolley saxiixayn oo kale iyo bal kitaabkan tirmidiya nooguma sugan wax khaazim laydhaaho abu caawiya nin dhala buu ahaayo oo xaafidna ah marka la eego calibna ahaa bal marka la eego acmash axaadiistiisana ragga aad u idqaarka badan ee aad u suga u dabiyey buu kaba mid ahaa maxamed ibnu marka abu mucaawiya maxamed ibnu khaazim can alacmash sulayman ibnu mehraan baa laydhaa waa saqarta anas yabuu arkay riwaayadaasa xataa ma laho saxaabi uu toos ugaba wariye laakiin anas waa arkay oo acmash sulaymaan ibni maarfadii waqtigiisii ibraahimkuna waa imaamkii shairka ibraahim yaziid ibraahimkuna khadi ku shuruuday ee faqiiha cabidatu salmaanna waa nin taabici oo weyn oo cabidatu bni camr ibn salmaani cayntuna way fatxisantao cabidata weeye cubayda lama aqriayo can cabdilaahi bni mascuudin qaala qaala rasuul lahi sal lahu alh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi inii anugu la waan garanaya aakhira ahli naari ahlunaarka ka ugu dambeeya furuujan bixid min annaari uu kaba baxo waa dadkii muwaxidiidka ugu dambeeya oo markuu muddo ku jiro isagoo gubtay bal maalan dee waxa weeyaan laga soo saarayo jannadii haddana ilaahay gelinayo taas dee kuwa ka horeeyo badan oo ka baxayna aad u badan baaba jira bal dee xadiidka saxiixa maxaa inooguma yimi kuwa inay dee dadka badan ee naar intay galeen laga soo saaree jannada yimi marka hore marka dambe ilaahay ka kacaynaya magaciya inay hamjadu odhan doonaan aljahanamiyiin waa nimankii reer jahanama waa xadiidka saxiix saxiixa oo saxiixayna uguma sugan ayaa waxaa loo odhan waa nimankii reer jahanamay odhanoo marka dambe ilaahay magacaasna kama kaxaynaya oo kale arbaacu taqaaw raxmaan markaasaa deed haddaba ka ugu dambeeya waa rajulun haddaba huwa rajulu nin weeye yakhruju baxaya minhaa naarta ka soo baxaya acaadana allahu minhaa zaxfan isagoo dabada ku siqayo weeye waa markaa dabada inta dhulka dhigo dabada uu kuma fiqayo ama xabwan marka laydhaa xabwan waa gurguuradka ruuxu gurguuradayo kale zaxfadna waa dabada isagoo kuma fiqaya ayuu soo bixi fa lahu waxaa lagu odhan markuu dee ka soo fogaada iyadiyo jannadii yimaado indaliq tan oo fadkhulu ljannata jannada gal qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi fayadaabu waa tegayaa liyadkhula si uu gala jannadii fayajidu wuxuu helayaa annaasa dadkii oo qad akhaduu dee waatay laba ahayd qad akhaduu qaatay degay almanaasila meelihii dee guryihii iyo wixii iyo oo dhan lagu kala tegay ayaa dee isagii ay la noqonaysaa inuu yaho dadka ay degeen fayarjicuu soo noqonayaa fayaquulu wuxuu odhan yaa rabbi qad akhada annaasu lmanaasila oo dee sidii caadada ahayd haddii dee meel la dego ama dee adduunyadiibuu kaba fikirayaaye dadka ay uga inuu nin kastaa meel qabsado ruuxii ka dambeeyey dee inuu cid la dega mooye waxa dhici karta inaanu meelba kama helin siibuu isagu kaba fikiraya diiqi adduunye cidhiidhigii adduunyo mana oga saacada aakhira iyo saacada janno markaasoo le dadkuwa guryihii iyo meelihii iyo qusuurtii waa la wada degay meelaba iima banaana fa lahu waxaa lagu odhanayaa fatadkuru oo waxaad xusuusanaysaa azamaana zamankii alladii zamankaasoo kunta fiihi aad kuma sugnayd zamanki waa adduunyadii markaad adduunyo joogtay iyo meeshii aad joogtay ee cidhiidhiga ahayd ee haddii dee meel ruuxii looga soo horeeyo dadkii degay ay ka buuxsanto ruux kaloo yimi ama meelba kama helayn matibaad adiga ay suuraysanaysaa imaka taas baad tasawuraysaa weye ood xusuusana marsaasay kula tahay fayaquulu nacam fayuqaalu lahu waxa waxaa lagu odhan tamana bal adigu idi diilo suurayso wax adugu wax alla waxa boodo qalbigaaga ku qabso oo wax alla wax kasoo jeceshay iyo wax alla waxa fikirka iyo tasawurkaagu gaadhayo adigu idi diilo waa lagu siinayaa wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay fayatamana markaasuu ididiilan waxyaalo dee qalbigiisa wixii soo dhaco dhow ayuu suuraysanaya fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa faina laka adiga waxaa kuu sugnaaday alladii kii tamanayta waxaad ku tamamiday oo dhan dee isagu waxa weeyaan adduunyo iyo wax le kumama tamanaye kollay waxoogaa iyo malaa markaa wuxuu u baahan yahi meel uu galo iyo meel uu dego un waxaa ku tamaniday oo dhan waa kuu sugnaatay iyo waa casharata adcaafi dunya adduunyada adcaafteeda oo toban oo ujeedadu waa toban laab adduunyada waad leedahayba intay adduunya leekayn oy isagii ma suuraysanayo watan arinka maade malaa iyo fikirkiis iyo wixiiba garashadiisiiba qaadanaya sida ninkii xadiiskii dee kuma yimi inuu nin dee intuu raaxiladiisa ay saarnayd wixii uu meel bahgooyi a ah lama degaana kaga dhaa ku dhaafi kari lahaa saha iyo waxaa gaadiidkii intay kaba luntay ka quustee markii dambana helay ee yidhi allahu intuu isjidhidha ah, allahuma anta rabbii wa cabdi marka wa ana kala bedelay taasoo kale malaa sidoo kale kuma dhacayso laakiin si kaleo fa yaqul wuxuu odhan atatharu miyaad igu dheeldheelaysaa waantil barikum aduu ilaahay boqorkaa ayaad ilaaha igu ciyaaraysaad igu dheeldheelaysaa taasna waa hadalkii oo wixiiba dee waad u suuraysanan waxaan u leeyahy mala wax dhici karaba ma aha qaala wuxuu ihi saxaabigii xadiidka inoo warinaya ibnu mascuud laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu caley wasalam rasuulkii ilaahay oo daxika faslay halkan waya maxalu shaahidku xataa badat nawaajidu ilaa ay gowsasigiisii dambe ama ilkihiisa dambe ay muuqdeen xadiidkii hore ayuu bulaamidiya ka horeeyey welibana axaadiid kale ay noo socota laba xadiis oo kaloo yar dhaadheerna waa inoo socdaano noocan inooguba sugan wallah subxaana wa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa